بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحول المؤلف رحمه الله تعالى باب الخيار mualifku markuu ka soo dhammaaday cuquuddii ama buyuucdii saxiixa ahayd iyo buyuucdii faasidka ahayd ayuu halkan wuxuu ku gudagalay luzuumu اlcaqdi wajawaazi luzuumu اlcaqdi wajawaazi yacni waxyaabuhu caqdigu ku laazimayey iyo waxyaabuhu marka caqdigu jaa'is ku noqonaya waynoo imaan doontaa in beycu asal uu yahay caqdi laazim ah caqdi laazim ah laakiin khiyaarka wuxuu ka dhigayaa intuusan khiyaarku dhammaanin waa caqdi jaa'isa markuu khiyaarku dhammaadana caqdi laazimuu noqonaya taas macnaheedu waxaa weeye luzuumu lcaqdi wa jawaazi markaan leenahay haddaba khiyaarku waxaa weeye dalabu khayr اlamrayn min imdaaءi اlcaqdi aw faskhihi dalabu khayr اlamrayn min imdaaءi اlcaqdi aw faskhihi qofkii inuu doorto laba arrimood midka uu jecel yahay ama midka u roon inuu caqdigii uu ka baxo iyo caqdigii inuu socodsiiyo imdaa caqd caqdigii inuu socodsiiyo o fasku inuu ka baxo kaasa waxaa la yidhahdaa khiyaar beycu asal waha la laazimid inuu laazim yahay caqdi laazima ah. ku jira cuquudii laazimu طarafaynka ahayd saan horey usoo tilmaanay waayo beeca ujeedkiisu waxaa weeye milki wareejin milkiguna waxaa ka laazimaya in lagu tasarufo wixii la milkiyey ama la hantiyey taasina waxa ay farac ka tahay in caqdigu yahay caqdi laazima marka shay ku tasarufayso waa inuu yahay shay markaa laazim aho oo milkigaaga qumaati u soo galay laakiin sharcigu wuxuu ku sugay beeca khiyaar ayadoo markaa la tixgelinayo oo loo dhimrinayo labada qof ee mutacaaqidaynka ah oo see lagu dhimrinayaa maxaa yeelay khiyaarka waxaa ku jira nooc min atawsica qofkii baayica ahaa iyo qofkii mushtariga ah markii caqdiga ay dhammaystaan inta ay khiyaar majlis ku jiraan waxaa la siiyey khiyaarulmajlis baa la siiyey meeshii caqdigu ka dhacay intay fadhiyaan si qof kasta uga fikiro maxaa yeele waxa laga yaaba qofkii inuu beeci ku degdego kadibna uu ka shallaayo marka intaa halka ay wada joogaan way ka noqon karaan beeci wayna socodsiin karaan sidoo kale waxaa la siiyey khiyaaru shar oo waxa wey guryahooda xataa markay ku laabtaan saddex cisho inay markaa shardiyaan in eh, ay shaygay ka soo fikiraan oo ka fiirsadaan beecii inay ku soconayaan inay ka laabanayaan waayahay haddaba khiyaarku waa laba nooc si guud laba nooc baa lagu qaybiyaa khiyaaru tashahin wa khiyaaru naqiisatin khiyaaru tashahin waxa weeye khiyaarkii ijtihaada ku dhisnaa bimacnaa doonista ama ragbada qofka caaqidka ku dhisnaa wey yacni wax sabab ah oo xagga mabiica ku tacalluqa ma aha qofkan iraadadiisa ayuu ku xihan yahay kaasi waxaa lahaa khiyaaru tashahud labau qaybsama asaga laftiisu khiyaaru majlis iyo khiyaaru shar khiyaaru majlis iyo khiyaaru shar min baabi idaafati اlmusababi ilaa sababihi baa lahaa yani khiyaarkii sababtiisu ahayd majliska iyo khiyaarka sababkiisu u shardiga haddaba khiyaaru majlis iyo khiyaaru shardi ayuu khiyaarushahyi u qaybsamaa nooca labaadna waxa wey khiyaarulnaqiisa waa khiyaarulcaybkii waa khiyaarulcaybkii kaasina dib uu mualif ka sheegi doona haddaba saddexdaa qaybood ayuu noqonaya markii la faahfaahiyo markii la duuduubana laba qaybood buu noqonaya khiyaaru tashahin wa khiyaaru naqiisatin markii la faahfahiyan waxaan dhigi karaa khiyaaru almajlis wakhiyaaru الshardi wakhiyaaru الnaqiisa ama khiyaar اlcayb khiyaaru naqiisa khiyar lcaybka waa isku midkii un waayahay mid kasta mualifku fasal gooni ah ayuu u guntay oo marka axkaamtiisa ku sheegayo wuxuu ku bilaabay mualifku khiyaaru majliskii wuxuu idhi yahbutu wuu sugnaanayaa khiyaaru اlmajlisi khiyaaru majliskii fii anwaaci اlbayci iibka noocyadiisa kala duwan wadalika mihaalka sarfi sida sarifkii weeye waطacaami bidacaamin cuntadii cuntada lagu iibinayo weeye wasalami beecii salamka ahaa weeye wاtawliyati wareejintii weeye wاtashriiki wadaajintii weeye qofkii in shaygaad iibsatay aad la wadaajiso oo uu kula wadaago wasulxu اlmucaawada iyo heshiiskii lagu heshiinayay in wax laisdhaafsado oo wax laisku bedesho mualifku wuxuu ku bilaabay khiyaaru majliskii wuxuuna sheegay waxa uu gelaya wuxuu hi anwaacda beeca ee kala duwan buu gelayaa yahbutu khiyaaru اlmajlis fi anwaaci اlbeyc haddaba khiyaaru majlisku wuxuu galaa beeca noocyadiisa kala duwan waxaana taa daliil u ah xadiidkii nebigu uhi salى اllahu عalيه wasalam kama rawaahu shaykhaan albayicaani biاlkhiyaar maa lam yatafaraqaa aw yaquula axaduhumaa lilaakhari ikhtara albayicaani labadii qof ee wax kala iibsanayey waa baayicii mushtarigii bilkhiyaari khiyaar ayay ku sugan yihiin macnaha khiyaar bay leeyihiin beeci inay ku socdaan iyo inay ka laabtaan maa lam yatafaraqa haddii ayna kala tegin ow mase yaquula ilaa an yaquula inuu dhaho ilaa an yaquula inuu dhaho mooyaane axadumaa midkood ilaakhari ka kale ku dhaho ikhtar dooro waxaad doonayso inaad beeci ku soconayso iyo inaad markaa ka noqonayso kala dooro marka haddii uu beecii dhaho waan ku socdo beeci waan socodsiiyey khiyaar milkiiska halkaasu kaa go'aya kadibna mualif wuxuu noo sheegay anwaacdii beyci kala duwaneed sarifkii lacagaha cuntadii cuntada lagu iibinayey sarifka lacagaha waxaan ognahay inuu yahay lacag lacag lagu iibinayo ama lacag lacag lagu bedelanayo waطacaam biطacaam cuntadii cuntada lagu bedelanayo idna waa waa nooc beeca waayahay haddaba khiyaar majliski wuu soo gelayaa labada qof ee lacagta kala sarrifanaysa intay meesha wada fadhiyaan waxaa weeyaan khiyaar bay u leeyihiin inay beycu inay sarrifkii ay ku socdaan inay ka laabtaan cunto haddii cunto ay ku iibiyaan waa saas oo kale way ka noqon karaan wayna ku socon karaan intay majliska fadhiyaan wاslm yani slmkiina wuu soo gelaya khiyaar majliskii slmku waxaa weeyaan baycu mawsuufin fi dima shay maqan oo markaa tilmaan lagu dabdinayo lacagtiisa in la hormarin ama raasamaalkiisii majlis lagu kala qaadanayo una imaan doonaa insha allahu tacaala asna khiyaarkii uu gelaya khiyaar majliskii uu gelaya labada qof ee salam wax ku kala iibsaday inta ay majliskii caqdiga fadhiyaan khiyaarulmajlis mid kasta oo baa'iciyo mushtarigii ah uu leeyahay tawliyadii saas oo kale tawliyada waxaa weeye sida inoo imaan doonta insha allahu taala malif dib buu ka sheegi doonaa waa nooc iib ka mid ahoo qof baa alaab iibsanaya dabeetana alaabtii ayaa laga yaabaa inuusan jeclayn kadibna qof kaloo alaabtii daraynayu arkay markaasuu wuxuu dhihi alaabtan aan kugu wareejiyey wallaytuka hada mabiic yani caqdigan aan kugu wareejiyey shaygaan aan iibsaday gebi ahaanba adu ku wareeg binafsi taman lacagtii aan ku iibsaday laftirkeeda kula wareeg kaas waxaa lahaa tawliya waa nooc iibkii ka mid ah tashriik baa asna uu khiyaarku soo gelayaa waa noocasna iib ka mida ah. dib uu mualif ka sheegi doonaa waxaa weeye qofku inuu dhaho ashraktuka fii hada alcaqd yani shaygaan aan iibsaday ila wadaag oo macnaa lacagta aan qaybsanno mar hore asagaa iibsaday kadibna qof kaloo daraynayo arkay markaasuu ku leeyahay ashraktuka fii hada almabiic shaygaan isla wadaagna oo lacagtii haaf bix anna haaf aan bixiyo marka kaasna waa tashriigii isna waa nooc beeci ka mid ah yani shayganuu iibsaday haaf ka mid umuu qof ka iibiyey sulxu lmucaawada sulxu lmucaawadana mualifku dib uu ka sheegi doonaa fi kitaabi sulxu ku sheegi doonaa waxaa weeye qofkii inuu qof kale kula heshiiyo alaabbuu ku lahaa qofkan ama shay buu ku lahaa qofkiibaa shayguu ka soo saari waayay maalan guriguu ahaa gurigii bay isku qabsadeen kadibna qofkii wuxuu hi saalaxtuka can haadihi اdaar bihadihi sayaara gurigan waxaan kuula sulxtame kuula heshiiyey inaad markaa aan gaarigan kugu bedelo oo gaarigan qaado bedelkiisi gurigan iga tanaasul kii kalena waa aqbalay waa nooc iibah kaأnamaa baaca haadihi اdaar bihadihi sayaara waxaa la midkay sida asagoo gurigii lacagtan ku iibiya sulxulmucaawadaasna waa nooc iib ka mid ahoo si dib ka sheegi doono waxaa soo gelaya khiyaar majliskii waaya haddaba markaan soo ururino khiyaar majliska mualifka hadalkiisa waxaan ka fahmi doonaa inuu shuruud leeyahay inkastoo shuruuddaa uusan mualifku uusan caddaynin toddoba shardi buu leeyahay toddobadaa shardi midka koowaad waxaa weeye in uu yahay waxaan uu gelayo khiyaaru majlisku mucaawada an yakuuna mucaawada mucaawado marka lagu yidhi waxaa weeye muqaabalatu maalin bimaal horey noo soo dhaafto mucaawadadu waa in xoolo xoolo lagu bedelanayo muqaabalatu maalin bimaal waaya kaasi waa shardiga koobaad shardiga labaad an takuuna almucaawadatu maxdatan mucaawadadu inay noqoto mucaawado maxda ah mucaawado cad waa inay noqotaa shardiga saddexaad an yakuuna alcaqdu laazima arafayn caqdigu inuu yahay caqdi labada darafba laasimka ah sida beeci waaya shardiga afraad an yakuuna waaridan calىa caynin laa calىa manfaca caqdigan waa inuu yahay caqdi ku arooraya cayn ee manfacaaan ku arooraya tusaalayaasha baan ka sheegi doonaa insha allah shardiga شhanaad anlaa yakuuna اlmilku qahriya anlaa yakuuna اlmilku qahriyan ka shufca milkigu waa inuu noqon milki qahri ah sida shufcada oo kale milki khasaba waa inuusan noqon waaya shardiga lixaad anlaa yajri majra الrukhas kalxawaala anlaa yajri majra rukhas anlaa yajri majra rukhas kalxawaala waa inuusan yan ahayn caqdi rukso ah sida xawaaladii oo kale saddiga toddobaad ee u dambeeya anlaa yakuuna caqda kitaabati waa inuusan ahaanin caqdigii kitaabadee addoon kale kitaabeynay naftiisu iibsanaya waayahay haddaba shardiga koobaad waxaan idhi inuu ahaado mucaawado oo maxaa kaa baxay wixii aan mucaawado ahayn maalan hibadii oo kale meel ifti buu ka sheegi doonaa mucaawado ma ah siin qofkii waxbaad siinaysa u hibaynaysaa haddaba khiyaar majlisii ma gelayo ibraagii oo kale ibraagu waa qof aad deen ku ka saamaxdo isna waxa weeyaan mucaawado ma ah waa caqdu tabaruc sidaa darteed ma soo gelayo khiyaar majliskii waxaan idhi inuu ahaado mucaawadada in ahaato mucaawado maxda waxaa kaa baxday haddaysa mucaawadadii naxdo ahayn sida nikaaxi oo kale nikaaxu fiihi nooc min almucaawada mucaawada ku jirta oo gabadha markaad mehersanayso dee sadaaq baad ku mehersanaysaa waa inaad meherkeedii bixisaa laakiin mucaawadadan maxdo ma oo maxaa u dhexeeya caqdiga mucaawadadiisu ay maxdo tahay iyo kan mucaawadadiisa hayra maxdo ay tahay waxaa u dhaxeeya kan mucaawadadiisu maxdada ay tahay yabtulu bifasaadi yfsd bifasaadi alciwad ciwadkii hadduu fasahaado caqdigin u fasahaadaya sida beec oo kale hadda waa mucaawado maxda haddii amankii uu fasahaado baycigu fasahaadaya maalan hadduu qofkii khamri wax ku iibsado baycigu fasahaadaya beyc faasidu noqonaya laakiin mucaawadada aan maxdig ahayn ku fasahaadi mayso bifasaad alciwad ciwadkii hadduu fasahaado ma fasahaadayso maala nikaax haddii gabadhii lagu meheriyo khamri ama shay xaaraan ah lagu meheriyo caqdigii nikaax wuu asaxaya laakiin sadaaqii unbaa laga noqonaya mahrumil sadaaqii unbaa mahrumil noqonaya haddaba waa mucaawada heer maxda haddaba nikaaxiina halkaas ku baxaya oo asnaaf ma soo gelayo khiyaar majliskii shardiga saddexaad aan nidhi an yakuuna alcaqdu laazima طarafayn waxaa ku baxay cuquuda jaa'izu طarafaynka ahayd sida wakaaladii iyo shariikadii qiraadkii iyo kuwaaso dhan waa cuquud jaa'izatu طarafayn labada dhinacba jaa'iz bay ka yihiin way ka bannaan yihiin walidalik ma soo gelayso khiyaar majliskii ma gelayo waxaa kaloo ku baxay caqdigii jaa'iz min طaraf walaazim min طaraf sida rahankii oo kale dhinacna uu ka furan yahay dhinacna uu ka xidhan yahay kaasina waxa weeyaan ma soo gelayo khiyaar majliskii shardiga afraad waxaan idhi in yani caqdi uu ku dhacayo cayn ee manfaca uusan ku dhacaynin waxaa kaa baxay haddaba ijaaradii ijaaradu waxay ku dhacaysaa manfaco walidalik khiyaar majliskii ma soo gelaya dibu mualif waxaan odhan ka sheegi doonaa shardiga shanaad anlaa yakuuna almilku qahriyan baan idhi waa inuusan ahayn milki qahri oo dirqi ah oo qofkii dirqi hantidii lagala wareegayo oo waxaa kaa ku baxay shufcadii shufcadii qofkii wuxuu ku qaadanayaa wa xaqu tamallukin qahriyi soo noo imaan doonto maalan laba qof oo hanti ka wada dhexaysa mid ahaan hadduu hantidiisii qaybtu ku lahaa uu iibiyo gurigii qaybtu ku lahaa maalan qof kale ka iibiyo shariigiisii qadiimka wuxuu xaq u leeyahay inuu ninkan cusube ka iibiyey inuu kaga soo ceshado hantidii qahriya isagoon dee laba tashaninba inintuu lacagtii u celiyo ku iibsaday inuu saa guriga kula wareego ayuu xaq u leeyahay haddaba shufcadu ma soo gelayo khiyaaru majlis waayahay maadaama xaq qahri ay tahay tamalluq qahriga ah. shardiga lixaad waxaan idhi rukhasta caqdigeedu yahay caqdi rukso ku dhisan sida xawaaladii oo kale reer majlis ma soo gelaya xawaalada haddaad u fiirsato waxa weeyaan baycu daynin bidayn waayo qofkan muxiilka ah ee wareejinaya qofka muxtaalka ah ee lacagtii aad igu lahaydee kunka doolar ahayd waxaan kuu wareejiyey hebel oon anna kun doolar ku lahay ka qaado waxaa ka dhigan tahay sida asagoo dayn dayn ku iibiye ah, dayntii isaga lagu lahaa ku iibiye dayntii kan uu ku lahaa marka waa baycu daynin bidayn marka sharcigu wuu baneeyey laakiin baycu dayn bidayn asal ahaan ma bannaano laakiin sharcigu wuxuu u baneeyey lilxaajati ilayh waa loo baahan yahay cardiga marka kaasina khiyaarmadiisi ma gelayo shardiga toddobaadi waxaa weeye caqdiga kitaabada addoonku hadduu naftiisa uu iibsanayo oo markaa sayidkiisu ka iibsanayo waxaa la dhahaa kitaaba la dhahaa kitaabadii haddaba ma soo gelayo khiyaar majliskii ma gelayo khiyaar majliskii ma gelayo waaya wuxuu ihi yahbutu wuu sugnaanayaa khiyaaru lmajlisi khiyaaru majliskii fii anwaaci اlbayci iibka noocyadiisii kala duwanaa kasarfi sida sarifkii lacagaha wاطacaami biطacaamin iyo cunto cunto lagu iibiyo wاsalami iyo salamkii wاtawliyati iyo wareejintii wاtashriiki iyo wadaajintii wasulxi اlmucaawadati iyo heshiiskii lagu heshiinayay in shay shay lagu bedasho walow ishtaraa hadduu iibsado man qof yactiqu calayhi ku xoroobaya qofkan iibsanaya ku dul xoroobaya fandur eeg in qulnaa haddii aan dhahno almilku milkiga ay fi lmabiici shayga la iibinayo markaa la milkinayo fii zamani اlkhiyaari xilliga waxa weeyaan khiyaam lilbaa'ic baa'ic u sugnaaday milkigaasi aw amase almilku milkigii fii zamani اlkhiyaari zamankii khiyaarku mawquufun waa mid la joojiyey oo yani midna ma leh falahuma alkhiyaaru iibiyihii iyo iibsadihii labadaba khiyaar bay leeyihiin wain qulnaa haddii aan dhahno lilmushtari almilku fii zamani اlkhiyaari lilmushtari mushtarigu u sugnaaday qofkii iibsaday takhayara albaa'icu kii iibiyey ayaa khiyaar iska leh duunahu duuna almushtari kii iibsadayse khiyaar ma leh wuxuu ku yidhi mu'alifku haddii qofkii iibsado addoon ku xoroobaya dushiisa oo addoonka ku xoroobaya waa maxay waa hadduu addoon kali yahay usuushiisa ama furuucdiisa hadduu aabbihii addoona iibsado uu ku xoroobayaa yani tilqaa'iyanba ugu xoroobaya isagoon xoraynin bimujarad inuu milkigiisa soo galo ayuu ku xoroobaya kadalika furuucdiisa hadduu iibsado oo addoon ah maalan waladkiisio addoonuu iibsaday ama axfaadiisii ayuu iibsaday iyagoo addoommo ah wahaakada haddaba hadduu iibsado qof ku xoroobaya qofka mushtariga ah oo addoona ah hadduu iibsado haddii aan dhahno u yidhi milkiga shaygaa mabiica ama addoonkaa la iibinayo fii zamn اlkhiyaari asal ahaanba horta mabiica guud ahaanba si guudba kan waa iska dhaf almilku fi lmabiic yani mabiica milkigiisa waxaa iskale shaygan la iibinayo wakhtiga khiyaarka lagu jiro baa'ica iskale haddaan dhahno ama baa'icu ma lehee waa mawquuf oo labada dhinac midna ooma dhicin ee milkihu waa la joojinayaa inta uu khiyaarku ka dhammaanayo haddaba hadduu khiyaarku dhammaado mushtariga ayaa hee yeelan doona haddii aan sidaa dhahno falahum alkhiyaaru labadaba khiyaar bay oo labadaba caqdigi way ku socon karaan wayna ka bixi karaan khiyaar milkiis way yeelan doonaan wain qulnaa haddaan dhahno milkiga mabiica waxaa iskale fii zaman alkhiyaar lilmushtari qofkii iibsada haddaan dhahno iyo ayaa iskale milkiga shayga mabiicahana qofka baayaca ah ayaa markaa khiyaar yeelan doona laakiin mushtarigu khiyaar ma yeelanayo oo waayo muxuu mushtarigu khiyaar u yeelan la'yahay maxaa yeelay maadaama milkigiiba asaga uu iska leeyahay waxaa ka dhalanaysa markaa inuusan awoodi karin inuu milkigiisa zuuliyo haddaba saddexdaa qowl ee ku jira almilku fi lmabiici fii zaman اlkhiyaar qowlla uu leeyahay baayaca iska leh qowlla uu mushtariga iska leh qowlla uu leeyahay weeyaan saddexdaa qowl qowlka muctamadka waxaa weeye kaa dhexe ele waa mawquuf kaa unbaa muctamad ah kaasaa muctamad oo abhar ah kaa dhahaya almilku fi lmabiici fii zamn اlkhiyaari lbaayac waxaa iskale milkiga inta khiyaarka lagu jiro baayaca iskale waa qowl daciif kaa dhahaya mushtariga iskalena waa qowl daciif labadaba waa qowl daciif haddaba qowlka muctamadka waxaa weeye waa in milkiga mabiica inta khiyaarka lagu jiro uu yahay mawquuf maxaa yeele labada dhinac midna ooma dhicin midka yeelan doono lama ogo in la fasakhi doono lama ogo marka waa mawquuf milkigii haddaba labadaba khiyaar bay leeyihin laakiin la xukumi mahayo kaa uu soo iibsaday addoonka ah qowl kasta aqwaashan haddii aan cuskanno ilaa caqdigu ka laazimo khiyaarkii marka uu go'o markaa unbuu markaa la xukumaya inuu xoroobay marka xoroobidiisu waa ka bilaanaysa min xiin shara markii la iibsaday wuxuu ku yidhi walow ishtaraa hadduu iibsado man yactiq calayhi qof ku xoroobayo addoon ah fain qulnaa haddii aan dhahno almilku milkigii fi lmabiici mabiici milkigiisa fii zamn اkhyaari xilliga khiyaarka lagu jira baayic buu u sugnaaday o mase mawquufun waa mil la joojiyey falahumaa labadooda ayunbuu alkhiyaaru khiyaarka u sugnaayeen labadooba khiyaar bay leeyihin marka baayici iyo mushtarigi wain qulnaa haddii aan dhahno lilmushtari milkigu wuxuu u sugnaanaya mushtariga xilliga lagu jiro khiyaarka takhayara albaayicu khiyaarka waxaa yeelan doonaa qofkii iibiyey duunahu duuna mushtari mushtariguma yeelan doono walaa khiyaara khiyaar kuma jiro khiyaaru majlis fi libraa'i saamaxaadii dayntii laiska saamaxay wاnikaax iyo nikaaxi guurkii iyo walhibati hibadii hibadaasoo bilaa hawaabin abaalmarin aan lahayn ama gacan celin aan lahayn wakada waxaa la mida daatu hawaabi hibadii gacan celinta lahayd waayahay wاshufcatu wakada shufcatu shufcadii baa la mid ah oo markaa khiyaar ma soo gelayo wاlijaaratu ijaaradiiba ayna khiyaar ma soo gelayo wاlmusaaqaatu waraaqankii khiyaarkii ma soo gelayo wاsadaaqu sadaaqii waa meherkii ma soo gelayo khiyaarkii fil asax haddaan qabano muctamadkii halkan mualif wuxuu ku tilmaamaya waxyaabihii khiyaarkii inu soo gelin waxyabihi aan soo sharxayn hadda shuruuddii ku baxaya wayaan wuxuu ku yidhi ibraagii khiyaaru majlis ma soo gelayo qofkii hadduu qof dayn u ku lahaa oo uu dhaho niyow dayntii kunka dolareen kuu lahaa waan kaa cafiyey maalan afkiisi ka soo baxday marba haddii uu ku dhawaaqo cafiskii kama noqon karo dayntii haddaad qofkii marka cafiso kama noqon kartid oo khiyaaru majlis melihin oo intaa majlis aad fadhido haddaad dib ka fikirto oo dhahdo wadniyow an boqol waan kaa cafiyey an boqol waan kugu leeyahay maalan amaba aad dhahdo aan laftay dayn baa lagu leeyahay waan ka noqday arrintaas mlhi khiyaar marba haddii aad ku dhawaaqdo cafiskii daynta khiyaaru majlis ma soo gelayo waaya maxaa yeele mucaawado ma ah shardigii mucaawadaday ku baxday wanikaaxi guurkana saas oo kale khiyaaru majlis ma soo gelayo maxaa yeele mucaawado maxday maaha gabadh haddii laguu meheriyo meherka u dhaco weligii kama noqon karo adiga majliskala fadhiyo zawjkiina kama noqon karo ma soo gelayo haddaba nikaaxiyo khiyaaru majliski hibadii saas oo kale bilaa khawaaqc qof haddii aad wax siiso oo kaamilkiiga shaygii uu qabdiyo kama noqon karto intaad meesha fadhidaa ma dhigi karti niyow ii socda alaabti cafwan ma dhigi karti mar hadba haddii uu gacantii u galo khiyaar majlis meesha ma jiro maxaa yeelay mucaawado ma aha aslan khiyaar majlis wuxuu galaa mucaawado maxaa nabg alay slam wuxu uhi albayicaani bilkhiyaar bayc buu nabig alay slam ka cagaray haddaba ibraagii iyo hibadii iyo waxaasoo dhan waxa weyaan haddaba hibadii waxa weyaan hibatun bilaa hawaaq waa hibada gacan celinta aan lahayn hibadii baa laba nooca ah, hiba daatu awaab iyo hiba bilaa awaab hibada bilaa awaabka waa maxay waa hibada qofkii uu yidhi waxba kaa dooni mahay dar ilahay baan kuu siinaya ama uusan ciwadba sheegin waxa igu bedel uusan dhihin uu yidhi kitaabka waan ku siiyey ama moobilka waan ku siiyey ama shayga lacagta waan ku siiyey waa hibo bilaa awaab marba hadduusan ciwad sheegin taasi khiyarmadiisa ma soo gelaya waaya sidoo kale cuquuddii jaa'izu طarafaynka ahayd ma soo gelaya sida qiraadkii iyo sharikadii iyo wakaaladii iyo tii yani ahayd jais bin araf walaasim bin araf sida rahankii kitaabada wuxuu ku yihi wakadaa daatu hawaab hibadii gacan celinta lahaydna waa la midoo khiyaaru majliskii ma soo gelayo oo waa lahayd hibada daatu waa hibada uu qofkani uu ku shardiyey in wax loogu bedelo maala wuxuu ku yidhi moobilka waanku siiyey bishardi adna inaad isiiso saacaddaada waa hiba daatu marba hadduu asna wax kuu shardiyo u waxaas igu bedel hibadaad xogaa baldhaha wuxuu leeyahay halkan khiyaar majliska ma soo gelaya waayo wuxuu ku cileeyey liannahaa laa tusamaa baycan waayo laguma magacaabo beer sidan ayay ku tageen raafic iyo nawowi markii baabkan ka hadlayeen baabulkhiyaar laakiin baabalhiba way khilaafeen arrinkana waxay dhaheen hibadii daatu sawaabka ahayd khiyaaru majlis baa ku sugnaanaya waxayna dhaheen waa beec marka halkan waxaa lagu tiriyey tanaaqud inuu hadal ku yimid oo macnaha halkanna waxay dhaheen khiyaaru majliskii ma soo gelayo halkaana waxay dhaheen khiyaaru majlis markii baabal hibo joogeenna khiyaaru majlis baa soo gelaya maxaa yaele waa beec bay dhaheen kaa dambaana muctamad ah kaa dambay dhaheen hibadii daatu dawaabka ahayd khiyaaru majlis baa soo gelaya maxaa yeele waa beec kaasaa haddaba muctamad ah masladan hadda waxay ka mid tahay masaa'isha daciifka ee minhaajka ee calaa khilaafi almuctamad muctamadkiisi khilaafsan uu mualif ku xusay masaa'il yaroo kooban ayaa minhaaj ku jirta oo muctamadkii khilaafsan tana ka mid ah haddaba waayahay shufcadii khiyaarkii ma soo gelayo saan horey usoo tilmaami maxay leed xaqu tamallukin qahriyin weeyaanoo wax macnaha u samaynaysa in khiyaar majlis uu soo galo ma jirto marba qofkii haddii hantidii dirqi lagala wareegayo sharcigu qofkan uu xaq u siiyey inuu qasab kagala wareego isagoon raalli ku ahayn de markaas khiyaar majliska muxuu ka soo geliba muxuu macno u samaynaya ijaaradii saas kale qofkii hadduu guri kireeyo marba haddii kiradii ay dhacdo oo caqdigii uu saa asaxo khiyaarkii uu dhammaado kama karaan intaa majliska ay fadhiyaan khiyaar ma soo gelayo ijaaradii maxaa yeele waa waarid calaa manaafic midda kale qarar baa ku jira lidi ijaarada sideedaba maxaa yeelay shay macduumah ayay karada ku dhacaysaa oo jahaalo ay ku jirto marka qarar baa ku jira qararkii iyo jahaalada ku jirtayna haddana khiyaarka ku daro oo khiyaarku laftiisa jahaala ku jirto in caqdigii la socodsiinayo in laga baxayo jahaala ku jirto marka jahaaliya jahala laisku dari maayo arar calaa qarar lagu dari maayo waaya haddaba ijaaradii khiyaaru majlis kuma sugnaanayo musaaqaadkii waraatankii wuu noo imaan doonaa caqdigaasi waxa weyaan qof inuu ku heshiiyo qof kale kula heshiiyo inuu geedkan waraabiyo isla markaana midhaha ka soo bixi doono dhowaan ay wada yeeshaan kaasina khiyaaru majliskii ma soo gelayo sadaaqii meherkii gabadha haddii gabadhii lacag yani maala lagu meheriyo ama xoolo lagu meheriyo xoolahaas lagu heshiiyey ee heshiis ku dhacay ee caqdigiina ku dhacay lagama noqon karo marba haddii caqdii nikaaxu ku dhaco sadaaqii ka noqosho ma leh waayahay khiyaaru majlisna soo geli maayo fil asax intaba khilaaf baa ku jira shantaa mas'alee dambaba khilaaf baa ku jira wakada daatu thawaab washufcati walijaarati walmusaaqaati wasadaqa fil asaxda haddaba shantaasi ku laabanaysaa oo shantaba khilaaf baa ku jira khilaaf alasax shantaba wuxuu leeyahay khiyaaru majlis ayaa soo gelaya kaa laakiin u horreeya daatu thawaabka waxaan idhi khilaaf alasax ayaa halkan muctamad ah khilaaf alasax iyo halkan muctamad ah wuxuu idhi wayanqadicu wuu go-ayaa khiyaaru majliskii bitakhaayuri isla doorasho ama doorasho ayuu ku go-ayaa bian yakhtaaraa labadii qof waaba inay doortaan lusuumahu caqdiga inuu laasimo falow ikhtaara haddii uu doorto axaduma midkood inuu caqdigii laasimo saqada xaqu xaqiisi ayaa dhacaya wabaqiya lilaakhari kii kalena xaqiisii ayaa u hadhi doona وبالتفرق iyo wayabtulu wuxuu sidoo kale wuxuu ku burayaa khiyaaru majliskii bitafaruqi kala tegid ay ku kala tagaan bibadanihim ajirhkoodii falow taala hadduu dheeraado mugtuhumaa nagaanshahooda aw maseqaamaha ay istaagaan oo tamaashaya ay socdaan manaasila guryo ay socdaan daama khiyaaruhumaa khiyaarkoodu wuu soconaya oo wuu joogtuu wayuctabar waa la eegi doonaa fi tafaruqi kala tegiddii alcurf curfiga loo eegi doonaa halkan mualif wuxuu ku tilmaamayaa khiyaaru majliska wuxuu ku go-ayey khiyaaru majliska waxaa nidhi waa khiyaarka u sugnaanaya labada qof ee wax kala iibsaday inta majliska ay ku sugan yihiin majlis albeyc inta ay joogaan khiyaarka u sugnaanaya waxaa la yidhaha khiyaaru lmajlis halkii iibku ka dhacay intay wada joogaan haddaba muxuu ku go'aa khiyaarkaasi khiyaarkaasi laba shay buu ku go'aa takhaayur iyo tafaruq takhaayurkii waxaa weeye inay labadii qof ayagoon weliba kala teginoo isla jooga ay doortaan caqdigii beeca in ay sidaa ku socodsiiyaan waxay dhaheen maalan ikhtarnaa luzuuma alcaqd waxaan doorannay on ku noqonnay caqdigii inuu laasimay ama amdayna alcaqd caqdigii waan socodsiinay ama ajaznaahu waan marsiinay waan socodsiinay abطalna alkhiyar khiyaarkii waan ka baxnay ayagoo meeshii wada fadhiya hadday saa dhahaan oo caqdigii raalli baan ku noqonno oo waxa weye khiyaarkii waan ma doonina khiyaar majlis saasoo khiyaar majliska labadaba kala go-ay waaya waa kii xadiis buu ahaa albayicaani biاlkhiyaari maa lam yatafaraqa aw yaquul axaduhuma liلaakhari ikhtar ikhtarti wey haddaba aadkood midkood hadduu isku dhi mid kale ikhtar dooro macnaha in caqdigii aad socodsiisiyo inaad caqdigii aad ka baxdo waayahay haddaba midkood haddii uu doorto inuu caqdigii laazimo ka kalena uusan dooranin saqada xaquhu xaqiisii baa dhacaya oo waa sidee midbaa wuxuu yidhi anigu waxaan doortay caqdigii inuu laazimo midna uu iska aamusay kaa yidhi anigu waxaan doortay caqdigii inuu laazimo xaqiisii saasuu ku dhacay ilaa asaga xaqiisii fidaya ka kale xaqiisiina waa baaqi waayahay khiyaar majliska waxaa weeye wuu kala qaybsami karaa waxa labaad ay ku kala go-ayo khiyaarmajliska waxa wey bitafaruq in ay ku kala tagaan bibadanihima jirkoodii oy labadii qof meeshii ka kala dhaqaaqaan ama midkood mid kale u ka dhaqaaqo waayahay waa kii xadiidkuu nabig alay slam ku tilmaamay arrinkaas albayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqa labadii qof ee wax kala iibsaday khiyaar bay ku sugan yihiin khiyaar majlis haddayna kala tegin buu nabig uri alay slat slam maa lam yatafaraq haddayna kala tegin yani badankood inu kala tegin weyaan jirhkooda falow aala mudkuhum haddaba haddii nagaanshahoodu dheeraado in badan meeshay wada fadhiyaan subaxay kala iibsadeen ilaa gerinkii dambe ay wada joogeen khiyaarkoodii waa joogto weli wuu socdaa ama way wada socdeenoo in badan bay meelo isla mareen ama gaariyay wada saaray maalan ama diyaarad wada saaran oo maalan laba kursi isku xiga fadhiya ay wax kala iibsadaan intaa ay waxaa weeye wada joogaan wada fadhiyaan waxa weeyaan khiyaarkooda wuu soconaya saacadaha ah hadduu doono maalmaha ah. khiyaarkoodii waa daa'im wuu jiraa yani wuxuu ku go-ayaa un khiyaarkii inay kala tagaan ibn cumar radi allahu tacala canhu oo wariyay xadiidkii aan soo tilmaamay albayacaani bilkhiyaar ayaa waxaa la wariyay haddii uu qof uu ka iibsado shay uu ka tegi jiray uu ka tegi jiray xoogaa buu yar socon jiray kadib wuu soo noqon jiray yani wuxuu ka cabsanayay in qofkan uu ka baxo khiyaar yani shayga uu fasakho oo khiyaar majliskii uu markaa uu ku fasakho waayahay wuxuu idhi haddaba tafaruqii maalin iyo tafaraqa waa ka layidhi tafaruqa maxaa loo egaya daabidka tafaruqa waa wax intee laeg alcurf caadada dadka loo egaya ilan sharcigu tafaruqii wuu sheegay daabidna muuna u sheegin daabidna kuma le luqadii haddaba curfiga ha loogu noqdo waa caadada wixii caadada tafaruq ku ah ayaa markaa tafaruq loo ictibaarinaya wixii aan ku ahayna kuma aha marka labadii qof hadday kala dhaqaaqaan dadna guribay ku wada jireen midbaa gurigii ka baxay oo dibadda gurigu baxay marka waa tafaruc suuqii bay wada joogeen ama meel bannaan bay wax ku kala iibsadeen mid baa in muddo a socdoo dhabarkii kale u jeediyey deedkaasi waa tafaruc laakiin haddii intuu halkan ka dhaqaaqo hal tallaabo u dhaqaaqo weli laakiin wada joogaan dee taasi maaha tafaruc maaha waaya waxay dad ku tirinayaan tafaruq ayaa tafaruqa marka caqdiga ku laasimayaan wuxuu yidhi wayanqadicu wuxuu ku go'aya khiyaar majliskii bاtakhayuri doorasho ban yakhtaara waaba inay doortaan luzuumahu caqdigii inuu laazimo falow ikhtaara axaduha midkood hadduu doorto saqada xaqu xaqiisa u dhacaya baqiya wuu hadhayaa xaqii lilaaakhari kii kale wabitafaruqi inay ku kala tagaan bibadilihim ajirkoodii faladaala hadduu dheeraado mugtuhumaa nagaashahoodii oo qaama ay istaagaan watamaasha ee socdaan manaasila guryo daama khiyaaruhumaa khiyaarkoodii wuu soconaya ويuctabar waa loo eegeeyaa fi tafaruqi kale tegiddii alcurfu curfigaa loo eegeeyaa walow maata haddii uu dhinto fi lmajlisi majliskii hadduu midkood ku dhinto meeshii ay ku kala iibsadeen aw junna ama uu waasho fal asaxu muctamad waxaa weeye intiqaaluhu inuu u guurayo khiyaar majliskii ilalwaarifi dhaxlihii walweliyi iyo weligii wuxuu ku yidhi haddii midkood uu majliskii ku dhinto labadii qof ee baayaca ahaa iyo mushtarigi ama uu midkood waasho waxaa weeye ama koomo uu galo khiyaaru majliskii wuxuu u guurayaa waalidkii masaladaa hore ee ahaa inuu dhintay qofkii dhaxlaha ahaa ayuu ku wareegaya khiyaar majliskii qaadanaya waaya dhaxlihiisii masalada labaad ee waxa weeye inuu waashina khiyaar majliskii wuxuu ku wareegaya weligiisii qofkii mas-uulka ka ahaa qofkan waxa weye ama aabi ha ahaado ama awowgii ha ahaado ama xaakimkii ha ahaado haddii labada la waayo wahaa kada weligiisii wuxuu ihi walow tanaazacaa haddii ay isku qabtaan fi tafaruqi kala tegidii aw amase alfaski fasakhidii caqdigii la fasakhayay laga baxayay qablahu qabla tafaruq intaan la kala tegin ka hor sudiqa waxaa loo rumaynayaa annaafi kii diidayay ayaa biyamiinii dhaartiisa loogu rumayn doonaa labadii qof ee waxaa weye mutabaayacaynka wax kala iibsadeen ayaa waxay ku murmeen inay kala tageen oo midkood wuxuu ku doodayaa waan kala tagnay walidaalika khiyaaru majlis ma jiro soo innaga kala tagnay maaha midna wuxuu leeyahy maynan kala tegin waan isla joognay walidaalika khiyaaru majlis ayaa jiroo caqdigan waan fasakhaya sadiqa naafi kan markaa nafyinaya eele maynaan kala tegin ayaa loo rumaynayaa waa yahay lianna alasla dawaamu اlijtimaac waxaa asal ah inay markaa wada joogeen waa sidoo kale hadday isu qabsadaan fasakhi inay fasakheen qabla tafaruq intayna kala tegin kahor macnaa labadan qof way isla ogol yihiin inay kala tageen isla qirsay inay kala tageen laakiin midba wuxuu ku doodayaa intaynan kala tegin ka hor baaban caqdiga fasakhay midna wuxuu leeyahay maadan fasakhin marka midkee loo rumaynayaa labada mas'ale waxaa loo rumaynaya naafi kolba midka diidan ee ama diidan tafaruqii inay kala tageen ama diidda fasakhii ayaa loo rumayn doonaa oo waayo alaslu alcadam qaacida waxaa jirta ahaysaa alaslu alcadam waa qaacidat alistisxaab alaslu yani cadamu اtafaruq waalaslu cadamu اlfask waxaa asal ah in fasakh uusan jirin waxaa asal ah tafaruq inuusan jirin ayaa asal ah alaslu dawam lijtimac yani waxaan istisxaabsanaynaa caqdigii sixadiisii inuu aan la fasakhin ayaan istisxaabsanaynaa ama ijtimaacii marka hore la hubay ee inay wada joogaan ahaa ayaa marka istixaab ku samaynaynaa waaya wuxuu uhi walow tanaasaca hadday ku doodaan fi tafaruqi inay kala tageen aw amase alfaskhi in la fasakhay caqdigii qablahu ay qabla tafaruq intaan la kala tegin kahor sudiqa waxaa loo rumayn doonaa annaafi kan diidaya labada arrimoodba biyamiini dhaartiisa lagu rumayn doonaa wallaahidiisa faslon lahumaa labadii qof ee mutacaqidiinka waxaa u sugnaaday wali axadihimaa iyo midkoodba shardulkhiyaari khiyaar inuu shardiyo fii anwaaci اlbayci beyca noocyadiisa kala duwan ilaa an yushtarda in la shardiyo mooyaane alqabdu guddoon shaygii la guddoomayay fi lmajlisi golihii lagu kala guddoomayay goobtii beycuu ka dhacay ka ribawiyin sida beycii ribowiga wey shaygii ribada soo gelaysay waa salamin iyo salamkii fasalka mualifku wuxuu u guntay khiyaar shard markuu ka soo dhammaaday khiyaar majliskii ayuu fasalkan mualifku kaga hadlayaa khiyaaru shardigii khiyaaru shardiga waxaa weeye waa khiyaarka labada qof ee wax kala iibsanaysa midkood uu shardinayo inuu shaygan uu ka fiirsan doono muddo maalin ah ama laba ah ama saddex ah macana leeyahay qofkan gaarigan waan kaa iibsaday maalan laakiin maalin isiid ama laba cisho ama saddex cisho oon ka soo fiirsanayo gaadhigan bal inaan gaari munaasib ii yahay oo markaa iibkii ku soconayo iyo inaan markaa aan ka laabanayo khiyaaru shardi baa yidhahda dadkeenu aad uma yaqaanaan khiyaaru shardigaas labada qof ee baayaca iyo mushtariga mid kasta wuu leeyahay baayaca kii wax iibiyeyna xaq buu leeyahay inuu khiyaaru shardi uu samaysto mushtarigiina saasoo kale kii iibsadayna saasoo kale labadoba way shardi karaan walidalika mualifku wuxuu yidhi lahumaa labadii qof ee mutacaaqidaynka ahaa ama midkood wuxuu xaq u leeyahay inuu shardiyo khiyaar inuu shaygii ka fiirsan doono macnaha muddada soo socota imaan doonta waayahay bilijmac culamadu isku waafaqsan yahin anwaacda beyc oo dhanna wuu gelayaa kana waxaa laga soo reebayaa uun buyuucda la shardinayo in majliska lagu kala guddoomo sida buyuucda ribowiyaadka hadii mala cunto cunto lagu iibinayo ama sarifkii oo kale khiyaaru shardi ma soo gelaya maxaa waa ribowi meeshii lagu kala guddoomo ayaa shardi ah cunto cunto hadii lagu iibinaya saasoo kale waa ribowi meeshii lagu kala guddoomo ayaa shardi ah marka buyuucda ribowiyaadka ah khiyaaru shardi ma soo gelayo waayo dee caqdigan ta'jiil ma aqbalayo dibdhigid ma aqbalayo khiyaarkaana ka qarar weyn oo ka keda badan maxaa yeele khiyarka waxaa ka dhalanaysa caqdigii inuusan fadhinin uusan laazimin marba haddii ta'jiilkii la diiday khiyaar xaggee joogaa marka khiyaar ma jirayo sidoo kale waxaa la mid ah salamki salamka waxaa shardi ah in raasamaalka lagu bixiyo maxay halka iibku ka dhacayo in la hormariyo ayaa shardi ah maadaama salamkii haddaba la shardinayo in goobtii lagu kala qaato lacagtii asna ma soo gelayo khiyaaro shardiga ma soo gelayo waaya wuxuu idhi lahumaa labadii qof ee mutacaaqidaynka waxaa u bannaan waliaxadihimaa midkood shardulkhiyaari khiyaar inuu shardiyo waa khiyaaru shardige fii anwaaci bayci iibka noocyadiisa kala duwan ilaa an yusharda in la shardiyo mooyaane alqabdu in lagu kala gudoomo shaygii fi lmajlis goobtii biib ka dhacaya ka ribowiyin shay ribowi oo kale wey waslm iyo salamkii wainama yajuusu wuu bannaan yahay shardulkhiyaarkii fii muddatin muddo muddadaasoo macluumatin la og yahay muddadaasoo laa tasiidu aan ka kordhayn kana badanayn calaa alaaati ayaamin saddex maalmood watuxsabu waa laga tirin doonaa muddada ayada ah min alcaqdi xilligii heshiiskuuu dhacay iibka wa qiila waxaa la yidhi min atafaruqi xilliga ay kala tagayaan labadan qof ay kala tegayaan unbaa laga xisaabin doonaa waayahay khiyaaru shardigu waxuu ku dhacayaa muddo macluum ah muddada waa in laisla ogyahay muddo mucayan oo macluum ah ayuu khiyaaru shardigiino yani gelayaa waayahay oo marka aan ka badnayn buu ku saddex maalmood saddex cisho lagama badin karo waxaana taa daliil waa xadiidkii ibni cumar ee saxayn ku sugnaa nin ree ansaar ahaa ansaari ahaa ayaa nabigu u yimid calayhi salaatu wasalaam markaasu wuxu uhi ya rasuul anu waxaan ahay nin beeca lagu dago hadiya jeer markaa maxaan sameeyaa buuri markaasaa nabigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam idaa baayacta faqul laa khilaaba haddii aad wax iibinayso ama wax iibsanayso waxaad dhahdaa dhagari ma jirto laysdagi maayo riwaayo kale nabigu wuxuu ku yidhi calayhi الsalaaةu wasalaam wa anta biاlkhiyaari fii kulli silcatin ibtactaha ثalaaثa layaali dabeetana markaa saa dhahdo isdagid ma jirto laa khilaabo haddaad mar dhahdo saddex maalmood wax kastood iibsato ayaad khiyaar u yeelan doontaa inaad caqligii socodsiiso iyo inaad ka baxdo haddaba khiyaar shardiga halkaas ayaa laga qaatay qofkii waxa weeye mushtariga ah ayuu nas ku soo arooray baayicin waa looga qiyaas qaatay haddaba saddexdaa cisho waxaa loogu koobay waxa weeye maxaa yeele inta badan xaajadu saddexdaa cisho ayay markaa eh, ku filan haddii saddex cisho laga badiyo khiyaar shardiga wuu buraya cabdiga saddexdaa cisho xaggee laga xisaabinaya wakhtigee laga bilaabaya waxaa laga bilaabaya xilligii iib ku dhacay mise xilligay kala tageen laba qowl baa ku jira qowlka muctamadka waxaa weeye waxaa laga bilaabaya xilligii iibku dhacay waa yahay qowlna wuxuu leeyahay min atafaruqi xilligii kala tageen ayaa laga xisaabin doona lakin qowlka hore asaxaho maxaa yel hadaan dhahno min atafaruq tafaruqa xilligii kala tegi doona lama oga jahaala ku jirta sidaa darteed waa in yani laga xisaabiya xilligii iibku dhacay saddexda maalmood ugu badnaan haddaba khiyaaru shardiga waa saddex maalmood wuuna ka yaraan karaa wuxuu yidhi wاlأظharu muctamad waxaa weeye annahu shaniye in kaana alkhiyaaru khiyaarkii haddii uu u sugnaaday khiyaaru shardigii lilbaa'ici baayici familku lmabiici shaygii uu iibiyey ee mabiic ahaa lahu asagoo u sugnaaday asagaa yeelan doona wain kaana haddii khiyaaru shardigii u sugnaaday lilmushtari mushtariga hadduu shardiyey khiyaaru shardigii falahu milku mabiici mabiica milkigiisa asagaa iskale falahu ay familku lmabiici mabiica milkigiisa lahu asagoo u sugnaaday wain kaana haddii uu khiyaarkii u sugnaaday lahumaa labadoodaba fa mawquufun ay familku lmabiici mabiica milkigiisu mawquufu mid la joojiye weeye fain tama albaycu beyci hadduu dhammaystirmo baana waxaa soo doonta annahu mabiica milkigiisu limushtari mushtarigi inuu min xiini ilcaqdi laga bilaabay iibku dhacay wa ilaa haddii kale bayc uusan dhammaystirmin falilbaayici baayic ayuu u sugnaan doonaa mabiica waayahay wuxuu ku yidhi khiyaarkii khiyaaru shardiga aan soo tilmaamayna haddii baa'icu uu shardiyo oo asagu uu shardiyo laakiin mushtarigu uusan shardinin mabiica milkigiisa yaa yeelanaya markaa waxaa yeelanaya qofkaa khiyaaru shardiga markaa shardiyey ayaa yeelanaya waayahay hadduu mushtarigu khiyaaru shardiga asaguu shardiyana mabiicii shaygii la iibiyey milkigiisa asagaa yeelan doona waayo khiyaarka macnihiisu waxaa weeye qofkani asagaa xaq wale inuu beeciisa codsiiye iyo mabiicii iyo ka noqdo mar hadduu markaa kan baayaca uu shardiyo khiyaar uu shardiyo mabiica asagaa iska leh kan kale kuma tasarufi karo wax alla wixii mabiica tawaabicdiisana asagaa yeelan doonaa caana haddii uu yahay neef uu lahaa caano leh haddii uu yahay addoon shaqaynaya wahaakada wax kasta oo tawaabicdiisa asagaa yeelan doona kolba kii shardiya umaa yeelan doona tasarufkiina asaga iskale waayahay lacagtiina waxaa yeelanaya kale hadduu haddaba baayici uu shardiyey khiyaarka milkii mabiica asagaa yeelanaya mushtarigina amankii buu yeelanaya hadduu mushtarigu uu shardiyey khiyaarka milkii mabiica asagaa yeelan doona baayicuna amankii ayuu yeelan doonaa waayahay haddii labadaba ay shardiyeen ka warran haddii labadoo shardiyeen wuxuu idhi fii hadi alxaala milkiga mabiicu waa mawquuf waa la joojinaya waaya midna yani midka kale kama mudno marka dhinacna uma dhicin waa la joojinaya hadduu beecu dhammaystirmo beec intuu ka dhamaystirmayaan eegayna hadduu beeci uu dhammaystirmo oo caqdigii uu laazimo waxaa soo caddaanaysa in milkimabiicu iska lahaa mushtarigii qofkii shaygan iibsaday milkimabiicnu iska lahaa qofkii iibsaday min xiin alcaqdi laga bilaabay xilligii iibkuu dhacay haddii uuna bayci dhammaystirminna milkigima bayc waxaa yeelanaya markaa baa'icii ayaa yeelan doona oo asagaa loo socodin doonaa waaya hadduu talaf ku dhacana hadde waxaa weeye qabla alqabd waa min damaani albaa'ic o dhan imaan doonta insha allahu tacala baab gooniya laga hadli doonaa wuxuu idhi wاlأظharu muctamad waxaa wey annahu shani in kaana alkhiyaaru khiyaarkii hadduu u sugnaaday lilbaayici kii iibiyey hadduu khiyaaru shardiga asagu u shardiyey familku lmabiici mabiica milkigiisa lahu asaga askale wa in kaana haddii uu u sugnaaday khiyaarkii lilmushtari kii iibsaday falahu milku mabiica asaga iskale wain kaana haddii u sugnaaday khiyaar shardiga lahmaa labadooda fa mawquufun mabiica milkigiisu waa mid la joojiye faintama albeycu beyci hadduu dhammaystirmo daana waxaa soo caddaanaysa annahu mabiica milkigiisu limushtari mushtarigu inuu u sugnaaday min xiin ilcaqdi laga bilaabo xilligii heshiis ku dhacay wailaa haddii kale oo uusan beyci dhammaystirminna mabiica milkigiisii shaygii la iibiyey milkigiisi waxaa yeelan doona lilbaayici baayici ayaa yeelan doona wayaxsulu lfasku faskii wuxuu ku xasilayaa iyo wlijaazatu faskhi beyca la fasakhayay walijaazatu socodsiintii beyci la socodsiinayay bilafdin erey yadullu tusinaya calayhimaa labadooda tusinaya wadalika miaalka fasakhtu waa inuu dhaho waan fasakhay albeyca beyci waan fasakhay warafactuhu waan kor yeelay waan rafca gedigiisaba wastarjactu mabiica mabiicii waan soo ceshaday wa fi lijaazati xaggii socodsiintana inuu dhaho weeye ajaztuhu waan socodsiiye beeci waamdaytuhu waan socodsiiye sidaa weeye wuxuu ku yidhi fasakhi beyci iyo ijaazadiisii maadaama mualifku noo sheegay khiyaarku inuu yahay inuu labadii qof ay wax kala iibsadeen kala doortaan laba shay midkii u fiican caqdigii inay socodsiiyaan iyo inay fasakhaan ka noqdaan haddaba fasakhii muxuu ku xasilayaa qaabkee fasakhii hadduu doono inuu fasakho see uu fasakhayaa hadduu doono inuu socodsiinaysa buu socodsiinaya isagoo khiyaaro shardiga iska leh ama khiyaar majliskiiba xataa fasakhii iyo ijaazadii lafdi tusinaya ayuunbay ku xasalayaan buuri lafdi tusinaya in beecii laga baxay iyo lafdi tusinaya beecii in la socodsiiyey tusaale haddaan ku keennu ku yihi ka fasakhtu lbeyc markaad beeca fasakhaysa waxad leedahay beecii waan fasakhay waan ka baxay rafactuhu waan kor yeelay istarjactu lmabiica shaygii aan iibiyey waan soo ceshaday iyo wixii la midka ah haddii bayc la socodsiinayana waxaa leeyahay ajaztuhu baycii waan socodsiiyey amdaytuhu waan socodsiiyey ajaztuhu iyo amdaytuhu waa iyo alfaadii la midka ahy baycii waan qaatay saasaan ku aqbalay saasaan raalli noqday waan ku qancay eray kasta oo tusinaya ayaa markaa ku asaxaya waطulbaayici kii addoonta iibiyey inuu u tago addoontii waictaaquhu xorayntiisu uu xoraynaya addoonkii uu iibiyey faskun fasak weeye wakadaa saasoo kale baycuhu kii iibiyey shay inuu shaygii dib usii iibiyo ijaaratuhu shaygii inuu kireeyo wa taswiijuhu addoontii uu iibiyey inuu u guuriyo fil asaxi taa may la mid tahayoo ayadna fil asaxi muctamad baan qabana tan dambe ku jira wal asaxu muctamadu waxaa weeye anna hadihi tasarufaat tasarufaadkan oo min almushtari qofkii iibsada xaggiisa ka ahaaday ijaazatun aqbalid wey beycii la socodsiiye wey markuu malifku inoo tilmaamay fasakhii ijaazadii inay ku asaxayaan lafdi tusinaya ayuu noo sheegayaa xagga ficilka ficilkii ma noqon karaa faskhi ijaazadiisa ma noqon karaa qofkii hadduu ku tasarufo mabiicii khiyaar shardiga loo shardiyey fii muddat alkhiyaar hadduu ku tasarufo ijaaز ma noqonaya inuu beeci raalli ku yahay ama faski ma noqon karaa waaya marna agga baayacan ka egeyna iibiyihii marna agga mushtariga taصarufaadki maala way kala duwan yihiin marka maala hadduu addoon iibiyo kadibna ninkii baayaca ee addoontii iibiyey ee khiyaaru shardi shardiyey hadduu addoontii uu u tago waxa weeyaan taasi waxay ka dhigan tahay inuu fasakhay caqdigii mar baa haddii uu tegey maxaa yeele xaq ooma leh in uu u tago haddii milkigiisa ay ka wareegi lahayd hadduu qofka uu ku wareejin lahaa kama bannaanaateen inuu heer addoontaa isticmaalo marba hadduu isticmaalo waxay ka dhigan tahay in eh, uusan markaa eh, shayga iibinin oo ka laabtay ay ka dhigan tahay faski weyaan addoon buu iibiyey kadibna addoonkii buu xoreeyey ilaahay dartii buu xoreeyey taasi waxay ka dhigan tahay in hee baycuu ka noqday ilaan addoonkii mar hadduu xoreeyey milkigii ka saaray milkigiisii iyo milkigii mushtarigaba uu ka saaray oo ilaahay ayuu markaa u xoreeyey darteed haddii uu iibiyo shaygii u iibiyey maalan gaari buu iibiyey khiyaar buu haystay uu shardiyey saddex maalmood kadibna gaarigii buu qof kale ka sii iibiyey isagoo muddatul khiyaarka ku jira taasina waxay ka dhigan tahay faskheedna inkastoo khilaafka ku jiro guri buu qofkii iibiyey khiyaar buu shardiyey dabeetana gurigii oo muddadii khiyaarka lagu jiro ayuu qof kale ka kireeyey taasina waa faskhi xagga baayaca markay tahay waa faskhi beecigu ka baxay addoon buu qof kale ka iibiyey addoontii uu ka iibiyey asagoo muddatalkhiyaar lagu jiro ayuu qof kale u guuriyey u meheriyey taasina waxay ka dhigan tahay faskhi haddaba waa tasarufaadka xagga baayaca ahaa tasarufaadkan laftirkooda mushtari hadday ka dhacan ka waran oo addoontii waxaa weeye laga iibiyey uu u tago ama addoonkii uu xoreeyo uu iibsaday ama shaygii uu iibsaday muddat alkhiyaar uu sii iibiyo ama gurigii laga iibiyo uu sii kireeyo ama addoontii uu iibsaday uu u guuriyo intaaba ijaazay noqonaysaa min jihati lmushtari ijaazay noqonaysaa wa min jihati albaayici faskhi maxaa loo kala qaaday labadooda waxaa loo kala qaaday kan baayaca waxay faskhi u noqotay xaggiisa tasarufaadkan maxaa yeele waxay tusinaysaa inuusan caqdigii baaqi ku ahayn caqdigii inuusan baaqi ku ahayn uu ka baxay oo ka noqday ayay markaa tusinaysaa ilen waxaan saamun ugu tasarufayn haddii caqdiga baaqi ku yahay qofkan mushtariga ahna markuu alaabtii uu ku tasarufay waxaan yani u iibsaday mabiicii uu ku tasarufay hadduu addoon ahaana uu xoreeyey haddii addoon ahaydna uu tegey hadduu shay kale ahaanuu sii iibiyey ama gurigii uu kirayey waxay ka dhigan tahay inuu hee inuu beecii uu raalli ku yahay waaya wuxuu yidhi wawadcu lbaayici baayici inuu tago addoontii uu iibiyey waictaaqi addoonkii uu iibiye inuu xoreeyo faskun fasakhid weeye wakada waxaa lamida ah baycuhu inuu iibiyo waijaaratuhu inuu kireeyo wataswiijuhu inuu guuriyo addoonkii uu iibiyey ama addoontii uu iibiyey fil asax waxay la mid tahay taasoo ayadna waa fasqi wal asaxu muctamad waxa weeyaan hadihi tasarufaat tasarufaadka min almushtari mushtariga xaggiisa ijaazatun waa yacni socodsiin baycu uu socodsiinayo wa ana alcarda waalahharu waxaa weeye walasaxu asax waxaa weeye ana alcarda bandhigid calى الbayci شhayga iib loo bandhigo والtwkiili fiihi والtawkiila iyo wakaalasho fiihi ay fi اlbayci bayci loo wakaasho laysa inuusan ahayn faskhan faskhin min albaayic baayic xaggiisa ka ahayn walaa ijaazatan socodsiin uusan ka ahayn iyo raalli ahaansho oo min almushtari xagga mushtariga xaggiisa ka ahaatay macnaha wuxuu ku leeyahay mabiicii fii zaman اlkhiyaar wakhtigii khiyaarka ku jiray haddii ninkii baayaca ahaa ama mushtariga ahaa uu u soo bandhigo lilbayc eg gaari buu iibiyey maalan qofkan qof buu ka iibiyey kadibna qofkii mushtariga ahaabaa khiyaar shardiyey gaarigii uu iibsaday ayuu u soo bandhigay iib war gaariga yaa iibsan guur ama alaabtii uu iibsaday ee khiyaarku u shardiyey yuu beec u soo dhigay wuxuu ihi alaabtan yaa iibsan ama baayici baa saa ama mushtarigii baa sameeyey waayahay taasi ma aha buu idhi faskhan min albaa'ici baayici faskh kama aha mushtarigii ina ijaazo kama ah hadduu sida u wakaashada oo la mid uu dhaho qof kale maalan alaabtan iibu badhig taasi fasakhid xagga baayici ka noqon mayso xagga mushtarigana ijaazo inuu raalli ku yahay kama dhigno sababtu waa maxay waxaa laga yaabaa qofkii inuusan iib u jeedine keliya uu rabo bal inuu hubsado shaygan lacagta lagaga iibiyey ama uu ku iibiyey inaan lagu dagin oo markaa hay ogaanaya qiimihiisa gaari buu iibsaday dabeetana gaarhigii buu leeyahay fii zaman alkhiyaar wargaariga yaa iga iibsanaya bal wuxuu egaya dadku lacagtay u gaarhaan inuu gaarigan lacagtan u qalmay inuusan u qalmin iska hubinaya taasaa dhici karta inu ujeedo marka kama dhigno inuu hadduu mushtarigii gaarigii uu iibsaday uu usoo bandhiga iib inuu baycii socodsiiyey hadduu baayicu sidaas samayna kama dhigno inuu baycii fasakhay wuxuu ihi walasaxu asax waxaa weeye ana alcarda bandhigid lilmabiici shaygii la iibiyey loo soo bandhigo fii zamani alkhiyaari zamanka khiyaar ku jira cala albayci iib loo soo bandhigo wاtawkiili fiih iyo in qof loo wakaasho la dhaho alaabtaa bal u bandhig iib laysa faskhan inaysan ahayn fasakhid oo min albaayaci xagga baayaci inaysan fasakhid ka ahayn walaa ijaazatan socodsiin baycida socodsiin lagu raali noqonay inaysan ka ahayn min almushtari kii wallahu tacala aclam wsala allah wslam calaa nabiyina mxamed